la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran ila qofba geestarsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala maana gurmaan intimaha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la ysla garan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiib iyaal waa habeennimo axad ay baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad sannadda labada kun saddex iyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqltaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey dagaal ciidamada somalilan iyo kuwa puntland maanta ku dhex maray deegaanka tukaraq ee gobolka sool iyadoo xildhibaano heer federaal ah ay isla maanta gaareen halkaasi waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan guddoomiyaha baarlamanka somalilan oo dagaalka ka socdo magaalada laascaanood ku eedeeyey inuu ka dambeeyo madaxweynaha maamulka somalilan haddaba waxaan eegi doonaa sababta keentay inuu ku eedeeyo madaxweynaha waxaa qayb weyn ka qaatay arrintaa iyada ah oo doonisteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu ka soo fulayay ahayd wax kasta oo laysku dayey oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyey isagu waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay xubnaha al-shabaab ka tirsan ee muqdisho ku soo badanayo iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku kacaan ciyaal weerada oo xaafada ka mida muqdisho ay ka geysteen maalmihii lasoo dhaafay dilal iyo dhac ay dad shacaba kula kaceen waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen khilaaf ka dhex jiray wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay khilaafkan ka dhex jira wasaaraddiisa qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho intaan barnaamijkeena inuu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka waxba geestarsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay waa hagaag saaxiibayaal aynu ku bilaawnee dagaallo ayaa ka dhacay maanta deegaanka tukaraq kuwaasi oo dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka puntland waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac balse waanu ku noqonaynaaye gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ayaa dagaalka ka socda magaalada laascaanood waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi haddaba waa gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu sheegay in xabad joojintii ay ka dhiga adeegeen labada dhinac sidoo kalena madaxweynaha somalilan oo ah taliyaha ciidamada uu isagu lahaa amarada lagu duqeeyey magaalada laascaanood oo dad maati ah lagu laayay sida uu sheegay sidoo kalena uu yahay nin ka soo jeeda deegaanadaasi oo aan damiirkiisa markaa la iibsan karin runtii u joogay gobolka hawl shaqo laga soo bilaabo sideed iyo tobankii bishii hore waxaad ogeedeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka kasoo bilaabmay dilkii ka dhacay bishii disembar ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayey iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aada u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafti ka socday somalilan oo yimi magaalada laascaanood waxaanse eh, runtii aan raba maanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xari kasta oo aanu soo xidhnay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd lixdii bii in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga saddex iyo soddonka ahaa iyo dadka hogaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communicate ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arintaasi isu bedeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuma qanacsaneen marka markii xigtayna maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international communitiga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo la yimaado miis wadahadal waxaanu u jeedinay madaxweynaha iyadoo arrintaa ay nagala shaqaynayeen yurubian yuuniyanka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka finland u qaabilsan arrimaha geeska afrika nabadaynta iyo wadahadalladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo ah xabad joojin iyo in ciidamada xeryahooda lagu celiyo arrintaa iyada ah oo aanu isla qaadanay garaadada oo aanu isla qaadanay international communitiga waxaa arrintaa bari furay oo isla habeenkiiba warkaa warka beddelan soo saaray madaxweynaha oo arintii xabad joojin kusoo koobay sidaad ogtihiin ciidamo isu jira boqol mitir ama laba boqoloo mitir ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba uu dareensan arrinta labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka maalintii ku xigtay ee labaad in la saaro warar xaaladda dab kusii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibaddu statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada laascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabuleen arrintaasoo meel kadhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan islamarkaana wasiirka arrimaha dibaddu uu maalintii saddexaad waraysi siiyey b b c-da isaga oo sheegay oo ku celiyay arrintaa iyada islamarkaana sheegay in maayarkii magaalada oo ka hadlay duqaymihii magaalada lagu samaynayey uu ku biiray kooxaha argagixisada ah xilkiina uu iska casilay mayrko mayr electid oo la doortay xilkiisa inuu ka hadlo deegaankiisa iyo dhibka gaadhayana ma aha shaqa ka tebis arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelaynin oo la duqeeyey goobihii adeega oo ay ka mid yihiin cusbitaaladu oo runtii aan aada uga xumahay wixii bulshada caalamku ay ugu deeqday gobolkan oo cusbitaalku ka mid yahay dhismihiisa ayna hirgeliyeen wadamada european unionka iyo dowladda ingiriiska oo laga fangareeyey sanduuqa somaliland eh, development fund maanta dhibaato weyn loo geystay qaybihiisii muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay habihii oxygiinta ay ka mid tahay soolarkii ay ka mid tahay qaybihii ugu muhiimsanaa la duqeeyey masaajidadii la duqeeyey meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayey la duqeeyey een runtii oo ahayd arrin aada waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah maalintii afraad mar labaad markii ay beesha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka sool waxayna wararka ka qaataa ilaa aan xogogaa lahayn iyo arrinta maanta laascanood ka taagan inay noqotay arrin caalamiya ah, aanay ahayn arrin oo kale cid walba ay ka warhayso iyadoo ay yimaadeen dad ka socda saxaafadda caalamiga ah, ay yimaadeen dad ka socda hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah oo runtii xoogogaal u ah waxa halka kan ka dhacaya iyadoo ay ku barakaceen dad laba boqol oo kun oo qof gaadhaya oo ay daadsan yihiin ilaa iyo dowlad deegaanka soomaalida puntland iyo dhammaan deegaanada gobolka iyo deegaanku ka kooban yahay runtii waxay ka bilaabantay arrintaas oon isleeyahay waxaa dhacay dembiye dagaal oo ka bilaabmay toddobiyo labaatankii diseembar markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dhib geysan loo adeegsaday ciidamada militariga on isleeyahay tallaabadaa koowaad waxaa dembigeeda qaadanaya guddoomiyihii gobolkii markaa joogay iyo taliyihii aagga cali barre labadaasaa qaadanaya aan isleeyahay kadibna waxaa xigtay duqayntii bilaabantay maalintii labaad ee dagaalka oo wasiirka arrimaha gudaha anigoo guddoomiyihii golaha baarlamaanka ah oo jooga oo ku sugan magaalada laascaanood ay wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigii la socday iyo taliyihii ciidanka militarigu ay magaalada bamgarayn aan loo aabayeelin ay ku sameeyeen waxaan isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaatay arrintaa iyada ah oo doonisteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guuda ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu ka soo fulayay ahayd waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo laysku dayey oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyey isagu tusaale ahaan marki ay tii hore jabtay waxaanu european unionka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada telefoonka inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigooda haddana maalintii arrintaa laisla gaadhay madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada yugoori iyo in arintii wadahadal lagu dhammaynayo taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba ya aanay jirin run ahaantii waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo waxaa jiray hadalhayn badan oo meelaha ka baxaysay oo aniga igu saabsan iyo waxaan halkan u joogo sida aad ogtihiin waxaa meelaha laysla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada laascaanood aniga waxaa layga soo doortay magaalada laascaanood waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaanan mudanimada baarlamaanka ah ku matelaa ee waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyayana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraane kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qofaan habeenna jirin arintaa iyada ah madaxweyne tallaabo kastoo aad qaaday way fashilantay waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala erdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambe haray ma jiraan sida keliya iyo badbaadada keliya maanta jirtaa waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tani ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta fuliso maaha berrito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arintaas si aanay u dhicin arrin hirtaayo reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tegin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin adiaad bad mahadsan gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ayuu ahaa cabdirasaaq khaliif oo ka hadlayay dagaalada ka socda magaalada laascaanood oo muddo labaatan maalmin muddo labaatan maalmood ah qaatay geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wadi kaga imaanaya markana hadii aynu eegno maanta deegaanka tukaraq waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa puntland waxaana dagaalkaasi uu dhex maray labadaasi dhinac khasaare xoogan ayaa ka dhashay oo labada dhinac soo kala gaaray oo dhimasho iyo dhaawacba leh iyadoo ugu dambeyntii ciidamada somalilan ay ka baxeen deegaanka oo in muddo ah ay haysteen ilaa iyo laba kun sideed iyo tobankii oo ay la wareegeen ciidamadu ciidamada ayaa halkaasi markii ay la wareegeen kadib waxaa gaaray xildhibaano ka socday maamulka puntland dhankooda oo heer federaal ah iyagoo markaa eh, u kuurgalay xaaladda halkaasi ayaana waxa ay joogeen in muddo ah iyadoo sidoo kale ay sheegeen in ay u kuurgalayaan xaaladda ka taagan deegaanada oo marka gobolka sool xiisadiisu ay aada u kacsanayd maalmihii lasoo dhaafay deegaanadan ayaana waxaa eh, ku sugnaa muddooyinkii dambe ciidamada somalilan halka kolkii hore ay haysteen ciidamada puntland iyadoo eh, taasi ay jirto ayaa waxaa eh, kordhay khasaaraha ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada gobolka sool sida magaalada laascaanood iyo deegaankan tukaraq oo maanta lagu dagaalamay waxaana khasaaruhu uu marba marka ka dambeeya uu sii kordhayaa iyadoona dhinacyadu ay isku soo hub urursanayaan gurmadyana ay helayaan markana haddii aynu eegno maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay xubnaha al-shabaab ka tirsan ee muddooyinkii dambe ku soo badanaya magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen in ay gudaha muqdisho la soo gelayaan haweenkoodii iyo caruurtoodii xubnaha al-shabaab ka tirsan ee dagaalada lagula jiro kuwaasi oo u tabar waayay dagaalada ka socda furimaha hore ee dagaalka sida uu sheegay gudoomiyaha amniga iyo siyaasada gobolka waxaana sidoo kale uu sheegay in ay la dagaalami doonaan ciyaal ciyaalweerada oo muddooyinkii dambe kordhiyey dhibaatooyinka ay dadka shacabka ku hayaan xaafado muqdisho ka midana ay maalmihii lasoo dhaafay iyo habeenadii ugu dambeeyey ka geysteen dilal iyo dhac iyo boob iyagoo dadka shacabka ahna ay cabasho aada xoogan ay ka gudbiyeen maalmihii lasoo dhaafay dhowr degmo oo eh, maamulka gobolka banaadir ka tirsan ayaan saaka kormeer kusoo marnay degmada waaberi ayaa hadda kormeerkeedna kusoo gebagebaynaynaa waxaana u kuurgalaynay sida ay shaqooyinku ku socdaan degmooyinkaas sida maaragtay bulshada loogu adeegaayo amnigeedu sida uu yahay mukhaadaraadka iyo dhibaatada magaalada muqdisho maalmahan aad ugu soo kordhaya sida layskaga kaasho lahaa ama sida tilaabo looga qaadi lahaa sida maaragta loo hormari lahaa degmada horumarkeeda iyo degmooyinka horumarkooda iyo bilicdooda iyo amnigooda intaba waxaa noogu weynaa oo aan degmooyinkaas maamulada degmooyinka aan soo marnay aan kala hadalnay ama aan rabno inaan aada loo xoojiyo waxaa ka mid ahaa kow sidii loola dagaali lahaa mukhaadaraadka magaalada muqdisho ku soo kordhaya oo meelo badan oo ka mid ah cabashadu ay kasoo soo yeeraydo aad looga cabanayo waxaan aad ugala dardaaranay garabna aan ku sii doonna hadduu ilaahay yidhaahdo maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amnigaoo iskaashanaya in lala dagaalo meel kasta ama goob kasta oo lagu haayo waxyaalahaas maanka dooriya oo bulshada soomaaliyeed Ehm, dhalinyaradoodii eh, macnaha ka qaadaya ama maskaxdooda iyo eh, muruqooda iyo horumarkooda intaba eh, hoos u dhigaya ayaan waxaan kala dardaarmaynay sidii looga hortegi lahaa haddii ay tahay dadka isticmaala hadday tahay goobaha maaragtay ay yaalliinoo waxaas laga helo ama goob ganacsi ha noqote ama goob lagu sameeya ha noqotee Ehm, ayaan aad uga wada hadalnay waxaana u sheegaynaa howlahaas dadka ku howlan inaan aad ula dagaali doonno hadduu ilaahay yidhaahdo inaan meel kasta oo ay eh, lagu isticmaalo oo goobaha lagu sameeyo ama goobaha ganacsiga oo lagu sheego intaba inaan ehm, u soo jeesannay wakhti badanna aan geli doonno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa inaan bulshada ama dadka hawshaas ku hawlan aan u sheegno ka waantooba inaad maaragtay eh, dadka soomaaliyeed waxa nuucaasa ah, aad eh, wakhtigooda iyo maaragtay maskaxdooda intaba aad eh, kula dagaalantiin ama maaragtay aad ka iibidiin ama ganacsi aad ka dhigatiin marka waxaan rabnaa inaan degmooyinkii aan maanta soo marnana shaqadaas ay xoog saaraan wakhti geliyaan lana soo wadaagaan hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka intaba goobaha maaragta lagu isticmaala waxaas iyo goobaha lagu iibiyo intaba dadka shaqadaas gacanta ku haayana waxaan leenahay ka waantooba shaqadaas nuucaasa waxaasu shaqo maahan waxaasu wax fiican maahan waxaasu waxay eh, dhib ku yihiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeeday dhib ku yihiin qodobka labaad oo aan kala hadalnay ee degmooyinka ama aan rabno inaan xoogga saarno ayadana waxaa ka mid ah waxaad og tihiin cadowga khawaarijta inay eh, aada isugu dayayaan magaalada muqdisho inay soo soo galaan oo maadaama lagala soo dagaalamay maaragtay eh, gobollo fara badan oo dagaal lagu qaaday inay soo galaan magaalada inay xaasaskoodii soo geliyaan inay caruurtooda soo geliyaan inay ayaga laftirkooda ay soo galaan waxaan marka eh, xoogga saarnay degmooyinkana aan maaragta kala hadlayni qof kasta oo deegaanka ayagu ay mas-uulka ka yihiin ama degmaday mas-uulka ka yihiin soo degaaya in la diiwaan geliyo qofka ka guuraaya asaga laftirkiisana in laftirkiisa la og yahay meesha u guuraaya la ogyahay degmada laftirkeeda uu guuraaya ayadana eh, la wargeliyo la yidhaahdo qoys eh, noocaase dad noocaase oo degmadaas ka soo guuraa idiin imaan doonee maaragtay eh, lagu wareejiyo maamulka maamul la isku wareejiyo marka si looga hortago dadka soo degaya deegaankaas nuuca yihiin in la ogaado ayadana in maaragtay amniga qaybtaas weyn laga qaato hay-adaha ammaanka garab la siiyo waaxaha iyo maaragta counselka dhammaantiis inta hawl galaan waxa degmada aysan aqoon ama dad ah, qof ha noqdo ama koox ha noqdeen ama qoys ha noqdeen intaba in laga warqabo dhaqdhaqaaqa ka socda maaragtay degmadiisa ka socda guddoomiyaha degmada iyo dadka la shaqeeya intaba wax walba oo degmadiisa kusoo siyaadaya inay la socdaan inta maaragta aysan soo degin ka hor dalaalada in lala socdo dadka wax ka kirayhaya in lala socdo qofka wax kiraysanaya in lala socdo midka milkiilaha in lala socdo dadka maaragtay qofkaas soo degaya uu wato intay ka kooban yihiin in la ogaado hadday gaadiid yihiin iyo hadday dad yihiin wax intaas ka siyaadaa haddii lagu arkana asaga in lagula xisaabtamo berri mas-uulna uu ka yahay hadda laftirkeedana waxaan meediyaha u marinaynaa dadka guryaha kiraynayo dalaalada dadka guryaha ay ka kiraynayaan oo ay soo dejinayaan ha iska ogaadeen waxa ay yihiin ha iska koontarooleen dadka laftirkooda soo degaayana ha ogaadeen in ayaga oo xaafiiska degmada ah soo marin oo degmada iyo hay-adaha ammaanka oo degmada ka shaqayda aysan soo marin haddii ay soo degaan oo la ogaado inay soo degeen ayagoo hay-adaha soo marin in lala xisaabtami doono loona garanayo inay yihiin dad wax qarinaya inay yihiin muhiimadeenna noogu weyn waxay ahayd oo maanta degmooyinkaas aan aad xoogga ugu saaraynay kormeerkooda kuwa kalena maaragtay aan aan aan sii wadi doonno kormeerkan in amniga wakti la siiyo amniga wakti in la geliyo qaabkii wakhtiga loo geli lahaa iyo qaabkii hay-adaha ammaanka loola shaqay lahaana waa ka wada hadalnay waana isla meel dhigna waxaana laga rabaa inay ku howlgalaan mukhaadaraadka asagana sidii loola dagaali lahaa oo looga hortegi lahaa ayaan ka wada hadalnay isagana meel fiicana isla dhignay waana ka howlgelaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa saddex ahaa ciyaal weero ciyaal weero ayaan dhoweed aadan ula dagaalnay boqolkiiba sagaashan hoose u dhace hadda waxaan maqlaynaa degmooyinka qaarkood inay ku soo laabteen ayagoo weliba maaragtay eh, aad moodid eh, qorshe kii hore ka bedelan inay inay inay maaragtay ku howlgelayaan waxaan rabnaa mar kale inaan ku celinno baaqii ahaa waalidiinta aan u dirayna magaalada muqdisho degan ilmihiinna cishada ciyaal weero sideedaba qofkii dilaya qof ama xoolihiisa dhacaya ama naftiisa goynaya ugama duuna midka maaragta khawaarijka oo raba inuu maaragta naftiisa gooyo xoolihiisa uu baad ku qaato maxaa yeelay adiga qofkii ku dilaya ku dhibaataynaya xoolahaada qaadanaya iyo midka maaragtay eh, la leeyahay eh, waa khawaarij waxba maaragtay kuma kala duwan waxaan rabnaa qof kasta oo dadka dhibaato u geysanaya gacan bira in lagu qabto hay-adaha ammaankuna gacan bira inay ku qabtaan eh, degmooyinkuna ay garab siiyaan oo dadka nuucaasa ayagaa yaqaanee inta ka hawlgalaan xaafadaha ay dadkaasu ku dhex nool yihiin meelaha iskugu tagaan hay-adaha ammaanka ay la wareegaan la soo wadaagaan kadibna maaragtay eh, gacanta lagu soo dhigo insha allah waxaan rajaynayaa inay ka waantoobaan falalka ay gacanta ku haayaan oo ay ku beegsanayaan dadka muwaadiniinta dhiiggooda iyo maalkooda intaba ay ku beegsanayaan waxaan rabnaa mar kale inaan u digno dadka gobolka banaadir degan haddii ay noqoto khawaarijta la dagaalankeeda oo guryaha ay laga kiraynayo oo xaafadaha la keenayo in laga digtoonaado qodobka kalena in laga digtoonaado ciyaal weero dadka la yidhaahdo oo is-abaabulaya oo xaafadaha qaar kusoo hadda ku soo eh, noqonaya shalay saan ula dagaalannaa ula dagaalami doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo degmooyinkana waa kala hadalnay ciidamada ammaanka ee annaguna waa ka wada hadalnay ka waantooba ciyaal weero wax la yidhaahdaa magaaladan kama shaqaynaydo qofkii loo qabto asagoo fal nuucaasa ku jirana wuxuu la mid yahay dadka lala dagaalamayo oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya maxaa yeelay magaaladaanay qalqal iyo amni darro ka abuurayaan mukhaadaraadka asagana waa la mid dadka mukhaadaraadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala intaba waxaan leeyahay ka waantooba mukhaadaraad inaad maaragtay dadkiina siidiin inaad ka ganacsatiin inaad maaragtay dadka amnigooda aad ku qalqalideen waxay ka mid yahay mukhaadaraadka uu ka mid yahay waxyaalaha amniga magaaladan khalkhalka galaayuu ka mid yahay waxaan rabaa marka inaan ku soo gebangebeeyo degmooyinkii aan maanta soo marnay iyo kuwa kale oo hadda meediyaha naga dhegaysaayaba inay howlahaas aan soo sheegnay si toosa looga wada shaqeeyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayuu ahaa oo ka warbixinayay maalmihii la soo dhaafay oo ay muqdisho ku soo bateen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee soo gelaya iyo sidoo kale dhaca iyo boobka ay ciyaal weeradu ka geystaan xaafada ka mid mida ah muqdisho guriguri ku duway gacangacan subtiyo gafgaf guracan agaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waryaaree kalemaanay war ma haysaane eh. isxoreeye laaskii haddaad waayo xamateen wargaboosow eh. isxoreeye laaskii wuxuu noo xirnaadaba maxaa u dhihi weyda daruurahaa hilaaciyo dabla shiday dal fog bay ka muuqdaane lagu baaqlo waxaad ka tagtay eh. waadacare sobood sida daadi soo jiir dibnahayga soo dhaaf waar dee war hayside maqaana meelaha joogaanahi war kalemaanay war ma haysaane ciidankii somalilan laascaanood way ka baxeen waxayna isugu tegeen baa la yidhi xerada gooja cadde tabara jeeyday mustafeeradeedu war laascaanood haddaad ku noqonaysa kaama hor joogee waxaa kaloo la sheegay ciidamada somalilan oo tukaraq saaka ka baxay in waddada loo galay ha bixinine jooga miyaa la leeyahay baladba waxaana la yaab noqotay intay tukaraq joogeen lama weeranayna sababta markay baxeen loo weeraray war hore waxaan maqli jiray waa jabeene jebiya marka sababta weerarku ah. ma sidaas bay ahayd anina weliba dheegi jiray biigroorana ah. biraniinkureeba warmadayo hadalkaagaa waxba kama fahmine ah. hadda way isku furan tahay baa layidhi waddada garoowe iyo laascaanood war kalemaanay war ma haysiine guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq axmed khaliif waxaa laya wixii dembi laascaanood ka dhacay wuxuu dusha ka saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuuna yidhi intaa nabad inay dhacdo isagay ka fuli weysay dhiiggan xirnana isagaa furayey wixii lagu ballamanay isagaa ka baxayey wuxuuna yidhi macalbeesha caalamka wixii aan ku wada hadalnoo dhan isagaa ka baxay waxa magaalada laascaana ka dhacayna waa xasuuq buu yidhi warbeer horoo korneel caarra dagaalamayey waxaa la yidhi handarab carriga cuudur soo kordhiyo cillad inuu ku yahay cadaaladii ceeldheer ku riday warwaaqlow heeskaas waad maanta odayga waa ka liicsantaa miyaa is leeda hooyin waaqle hargeyse markuu tago xabsiga liintaa ku cabbee maxaa idinka galay warkalamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi mas-uul kasta oo isku daya muddadii xilkiisa inuu dheeraysto waxaan ceeb ahayn kama faa'iido muuse biixina waxaan aaminsanahay dagaalkan iyo kala qaybsanaanta somalilan iyo khilaafaadka waxaa u keenay markuu isku dayey inuu wakhtiga dheeraysto ama uu ku fakaray inuu isagu soo noqdo doorasho isagu maamulanayo sameeyoon cid kale kursiga imaan marka allah u naxariistay abwan xadraawi hadda ka hor wuxuu yidhi allahayow gurucanaa marti goor xun socotood gobonnimo u soortoo kugu tiri gumbaata war ilaahay ha u naxariistay adraawi waxaa kaluu yidhi gambarnimaan la soo bixin haddii guula lagu waabo asagoo canaan lagu gudbiya gaaran filanaya gible iyo haddii sacaba lulan loogu gogol xaaro keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudiye garmaqaatayaashiiyo dadkaa beera ruux guran warabaadraawi wuxuu kaloo yidhi xaajadu markay gobo'da iyo gowda culus joogto keligii ninkaa shaantay waa gola ka fuula adhaha aniguna waxaan maqli jira garima kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa go'daa war reer soolo maanta muuse ku diganayaa waxay dhaheen sawmateedi gadeedii gorayo igabalku dhac hayaay waar maynaanu soo ragaal celinnay rabaan warwaaqlow anugu waxaan la yaabay laascaanood haddii aadnaan inoodba ka baxaysiin maxaad maday uga soo tarxiisheen now waalqoodha iyo xedhadaa taa hay ku soo hadal qaadin war adee walnoo haalmaryay waana gaheliinay isingmay walan faagfaagdan warwar ma haysiine madaxweynaha somalilan muuse bixi xildiid war culusaa ka soo baxay maysxasile walaagidhii waabadhiyay hal horaalaado eleya aryaa waxaa nala dagaalamaya xamaraa laga soo dira miyuu yidhi war farmaajaa ka dambeeyey miyuu yidhi waar dee haddii argagixiso lagu tuhmay maanay ahayn in la baadho aga wargoon ahin ma wiil calidhuxawow uu yahay baad rabtaa in la baadho warwarka waad la waalateene madaxweyne xildiid waraaqa uu dira beesha caalamka wuxuu ku yidhi waxaan diyaar u nahay in ciidamada somalilan aan ka fogayno magaalada lascaanood oo ilaa soddon kilomitir meel magaalada u jirta aan geyno hase ahaatee waxaan u baahannahay uu yidhi damaanad qaad ah inaan nala soo weerari doonin war madaxweyne muuse waa korneyl jabhada a la dhahaye ma asagiyaa hadda ka baqaya in la weeraro gow hayaay waar muuse waa mujaahid qarannimada somalilan u soo halgamay war mujaahidkii iyosideedii iyo mujaahidka laba kun labaatan iyo saddex yaa u garnaqi doono talow war xildiid bay ku hay mooyaane xaynta reer kala maanbeenta xaadi oga xarbigaas iyo dagaalka xukunsow uma geynin gormaa muuse xildiida war waxaa kaloo la yidhi qoladan qorshaha dhuuxin iyo qaabka iman doona weligeed khasaare iyo dhib bay qoobka gelisaaye allahayow maxaa kala qabsaday qab iyo maandhaaf war waxaa kaloo la yidhi nin qabweyn iyo nimaanuba qabin isqaniine isqadeeriyeene war cabdulla waxaa kaloo la yidhi qosolbadane kii qoonsi badan karan waysqabsanayaane nin quud jecel ninkaan quuri karin waysqabsanayaane nin qab weyn ninkii aan u qabin waysqabsanayaan war waxaa kaloo la yidhi qabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weyda <laughs> welileedhay eh. qaragiyaasalan aame qasabna gumanaangalan fiigide war waxaa kaloo la yidhi eh. qaran dumay khalfooftiis eh. intaan hoos qandoodnaa khayrkeenna dhaafee qarad laguma saxo qaladka dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi karayaan weli kale leeray qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahayaa gabdhaha anigu waxaan dhihi lahay soomaalilaascana ha joogto amba meel kale ha joogte niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma ogtihiin tihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war kalamaanay war ma haysiine xildhibaan daa'ir amiin jaasow afkau furtay war ma la soo wacay wargooyin fahad kursigiisi maxa siin waayey miyuu yidhi war galbeedka hiiraan shabaabkii joogay cagtaan marina miyuu yidhi habiix ama kiidkaceeras isla kacaynaa maas yidhi war dad faladhaati waxna laydinma sheegi karee xildhibaan daa'ir amiin jeeso beeshiisa khudbad u jeediyey wuxuu yidhi imankii tuuladaan aan xuraysnaan dadnahay yeeray war intay xaajasaan tahay xil dambe soo doonan maayo miyuu yidhi war inuu dagaalka soo galayaa u diiday war waa falantiina xildhibaanku wuxuu yidhi afarnimo ilma adeer ahaa weriya cabdalla muumin haysata tolkaeyow adinkaana laydinka rabaa inaad difaacdiin maanta ka bacdina in laysoo dacwoodo maahana anigu dacwoo maayo jeenigiinnuna waa furan yahee dhaqaaqa hadda qaylaha ii soo yeertou yidhi xildhibaan jeesowma dagaal buu ku baaqay war kalamaanay anigu waxaan la yaabanahay igraan tahliil markii la dilay aaminana lagu daray xildhibaan aamin jeesow xaggee jiray wah war xildhibaanka dadaalay baafinga diri walinhare igraan tahliil gofkii argahan iin sheegoy ciddii laxawoonay waa islarkiina masire war saxaafadda soomaaliya ka kac waaye masire wariyeen la xidha kuma cusba saxaafaddaana difaaci jirto qabiil kama hadli jirin marka waxaan la yaabanaha maanta waxa geela caloosha looga rarayo war beesha saxaafaddii ku kalsoonaan weydadee waryaal la xidhay ka hadasha heshay ma qaadeen war ninkii helaa tala wacan hele weriyaha xaq dhowr warwarka waad naga dhex gasheen xildhibaan jeesow wuxuu yidhi berigii kacaanka dadaa inta u n c disho ay dhihi jirtay maxamed siyaadaa dilay ikraanna sidii oo kale loo dilayou yidhi kambeynay ahaydoo yidhi dowladdii hore lagula dagaalamayo wargooyin waa afkii sheega ma dhaafte aamin jeesow intii laysku haystay arrinta ikraan muxuu sheegi waay wadaadba war adinka laftirkiinaan war hayne dhibaansheesow hadda ka hor wuxuu yidhi igraantaa liilshabaab baa dilay dulmigaana fahad iyo xertiisa loogu nabayaa war markaas xildhibaanoo rabay hadda doodan kale ma wasiirow ku rabaa talow hadda haddii jeesow wasiir laga dhigo fahda igraan dilkeedii ka dambeeyey amau yidhaa war xildhibaan jeesow lacall haddiis wasiir hele dharanka walaayaha ka hor jeeda inoo tillaabali kagaaduu abdalla muumagni dembiile kabiir e u ama eray war jiraagiisa horaan allaha u naxariisto hadda ka riwaayad dhigaayey wuxuu yidhi tolkayowina keen aan wasiir doonane haddaan soo helno waa alxamdulilah haddaan weynana afkan u dhacnay waa bannaanbaxaynaa buu yidhi aryaadhaha kalemaanay waa waalantihiin cid idinka nabadgelaysana ma jirtee xildhibaan jeesow shalay markuu baarlamaanka kalamaan ka difaacaya miidinkaa dirsada wasiirse ka dhigay sharciga iyo dastuurka waddanka u yaalow ilaalihaaye inbow maxaasnu difaaci waa xildhibaankayni waaye war kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh imaaraadkau ku maqnaayaa la yidhi maalmahan hase yeeshee c b b dii waxay soo qoreen talaabiib inuu tegey marka waa yaabanahaye maxaa mas-uul kastoo soomaaliyeed loogu hantaa israa'iilow tegey aryadhaasa migay cabdullana wuxuu yidhi ow beenaa runtii ku baal orde asabaalaya buufiihe beenaa runtii ku baal orde asabaalayo buufiihe war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray berka xunduul wax loo baraa beledka been ku faafihaa war kalamaanay laftirkiinnaan hayne waxaa la yidhi waxaa la qabanayaa tartan suugaaneed aan weligii asagoo kale la arag macalla artis waa lagu tartamayaabaa la yidhi ama farshaxan ciddii ku guulaysatana waxaa la yidhi madaxweynaha abaalmarin weyn siin doona markayda meeshaa fadhfadhiyiina haddaad wax isku haysaan ka qaybgala aryaamaha gabay iyo guurow iyo jiifto iyo baraambur nin walbaa wuxuu yaqaano fagaaraha ha yimaado waxaa tartanka loogu magac daray hergeli hibadaade dalka waa dalkeenna waxaan aadaynaa dagaalka waxaan gelaynaa jiidda ciyaalka xamadda tartanka muu furan yahay war wasiir ku-xigeenka warfaafinta ismaaiil cadaalo yidhi af iyo addin iyo anfacaba waa ku jahaadi kartaa maanta qofkii aan wax ka geysan dagaalka socdana danyuus wax ma dhaamo war horta tartanka qurbajoog ma ku jirtaa arow waa lay dheeli walkii lifaday war qurbaha qofkii jooga waxaa la yidhi sugaanta uu ku tartamaya iyadoo fiideohuu soo dirayaa nadiifa war abwaan cabdidhuux yuusuf xasan oo loo magacaabay guddoomiyaha guddiga qaymaynta tartanka waxau yidhi u kala eexa mayna annaku tartamayaasha wuxuuna soo deliishaday ninkii yidhi ilaahw aqoon ha igu cadaabin axna ha igu dayn war kalemaanay war mahaysiine ma soconna ma deganna bebi yani waa isxasilay war tartanka miyuu ku dhacay ma soconnaa mm. i a oo soo war bartiisa ku celiye warkaan naga dhex geline sharmaboy wuxuu yidhi fankii waa ka baxay hordhaqa fanaanhay war dhinaca uu wado miyuu garan waaye war sharmaboy hadda ka hor wuxuu yidhi hmm. anigu jilaabaan ahaye heesaamaahi marka maadinkaa ku nabaya war calaa kulli xaal kulli waa iska xasilayou yidhi hurdadiiyaana liii diiday war ma taleefon buu ka seexan waaye war maxil cusub baa loo magacaabay war sharmaboy aabbihiis hadda ka hor wuxuu yidhi allaha soo hanuuniyo wiilkayga marka ma ducadii waalidkaa loo aqbalay war kalemaanay waxaa la yidhi dirir iyo haddii loo ballamo duullan iyo weerar waa inaad ilaahay dartiis ugu dadaashaay dagaalkaad gelaysaana u daacad kaa yahay dibindaabyad iyo hagartu way kula degayaan umma daalan oo yaaban oo cadowgu daanneeyey oo uu nindoor iyo halyey dabar jaroolaayey oo daqarradii gaare iyo ciil la darayaysan waagii dillaacana warmaha lagu dubaaxaayo dadnimo iyo qofkii garasho leh wou dumqanayaae dibu socodna lama doonayo ruux dabaadiyehe ha u kala dambaynina jihaad dulucfog weeyaane fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadan waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan kayse intaan barnaamijka mid ayna ku kulmi doona saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo u adigu u baahan balaayo laysku baray Ah.

عليله بلايوي إذا ماذا بكي